meesha rafciheeda hooyaday timaha daabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subahu bulshadu ka dhex tumee cayaara qabow sharafay heedooyada afimahadalkaha ku nool ulmadu ka digriye awliya kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal idilkiinbah meeloo joogtaan si walbaduna maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka ka yeelan hee tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikh waxay ku aaseysan tahay labaiy bisha nofembar sanada laba kun qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah khadaad iyo falanqeyn la xiriirta heshiiska dowladda qatar ay garadoodanka ka tahay ay wadagaareen ururka xamaas iyo sidoo kale yahuuda ka u dhigaya in maxaabiist tiraal la isdhaafsado dhinacyada sidoo kalena muddo afar maalmooda la joojiyo dhibaatada lagu haya dadka falastiiniyiinta walow isna aysan arrintaa jalaq u siinin oo weli dad rayda ay ku dilayso daanta galbeed iyo qaybo ka mid ah khaza waxaan kaloo soo qaadan doonaa qaar ka mid ah madaxda kala duwan iyo hogaamiyaasha caalamka oo siyaabo kala duwan uga hadlay heshiiska maxaabiist isdhaafsiga ay gaareen ururka xamaas iyo sidoo kale yahuuda iyana waan soo qaadan doonaa niger dowladdu waxay sheegtay inay markaa maxkamadda ka dalban doonto urur goboleedka ekowas in laga qaado cunaqabateynta ka dhalatay afgembigii militari ee dalka ka dhacay iyana waan soo qaadan doonaa isbaanishkuna waxay xireen xubno looga shakiyey toogasho ka dhacday horaantii bishan qeybo ka mida ah dalkaasi isbaanishka qodobadaasi kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warbixinno gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee markana kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k n n thank you sidliga iyo laabtaad sidaad tahay deeqadee su'aalahan ku weydii saxmiya jawaabsidliga iyo laabtaad sidaad tahay deeqadee

ayaamu haystaba socde wasalkaadh heestii sagal hore ayaad maqlayseen waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta cabduqaadir jubba iyo hibanuura heystan waxay qayb ka ahayd ruwaayaddii yaa u wanqalay wakhtiga waxay ahayd daafurka barnaamijka kulanka keyene maantoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee oqoaaaaniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay ee ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn

qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagalayn dhegeystayaal aynu ku bilownae senator xasan xuseen xaaji oo kamid ah guddiga dastuurka labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in markaa guddigu ay diyaariyeen dhammaan habraacyadii dastuurka dalka ku meelgaarka uu uga gudbi lahaa oo sheegay in waqti badan ay gudigu geliyeen sidoo kale marxalado kala duwan wuu soo maray islamarkaana qorsho uu yahay dhowaan markaa in lasoo abjaro eh, gebi ahaanba dhammaystirka dastuurka sidoo kale wuxuu sheegay in marxalado kala duwan uu mari doono dhammaystirka qabyoqoraalka dastuurka soomaaliya oo uu tilmaamay in doodo adag ay ka yeelan doonaan labada gole ee baarlamaanka markii uu furmo kalfadhiga afraad ee baarlamaanka soomaaliya oo la filayo bishan inuu furmo senator xasan xuseen xaaji sidoo kale waxa uu tilmaamay in looga baahan yahay dhammaan dhinacyada dowlad goboleedyadu iyo qeybaha kala duwan ee bulshadu inay qayb ka noqdaan inay ku darsadaan afkaartooda sidii loo dhammaystiri lahaa dastuurka dalka uu sheegay inay muhiim tahay in laga heshiiyo dastuurka si dowladnimada soomaaliya ay hore ugu socoto wuxuu tilmaamay in haatan dhammaan habraacyadii loogu talagalay wax kabedelka dastuurka ay u diyaarsan yihiin iyo dhamaystirkaba lana qorsheynayo markaa in baarlamaanku ay doodo adag ka yeeshaan markaa kadibna saddex codeen uu mari doono intaa kadibna afti dadweyne loo qaadi doono sidaana la filayo inuu ku dhammaystirmo dastuurka soomaaliya oo waqti badan qaatay sidii loo dhammaystiri lahaa waa kan senatar xasan xuseen xaaji oo ka mid ah guddiga labada gole ee dhammaystirka dastuurka waxaan rabay hoogaho yar inaan eh, taabto intaan su-aalaha bilaawin eh, sidii dowladdan hadda loo dhisay eh, madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxyaabaha hirgelay inaan hoogaho aan taabto iyo wixii ka horeeyein hoogaho yar inaan dulmaro runtii wasiirka sheegay laba kun iyo afartii dowladdii la dhisay oo transitional federal charter mase cahdiga kumeelgaar wuxuu sheegayay in dastoorkan la dhammaystiro muddo aada u gaabanoo uu sheegay ugu yaraan laba sana bar iyo saddex sano intii u dhaxayso wuxuuna sheegaya dowladda arrintaas fulin weyso dastoorkana dhammaystiri weyso xukuumad ahaan in mandatekeedabuu uu dhammaanaya oo kale guddiyaa la aasaasay berigaas guddigaas wakhti badan bay ku hoolanaayeen in dib ueegista dastuurka ay waxa ka qabtaan laakiin labadii kun iyo laba-iyo tobankii ayaad ogtihiin in lagu guulaystay in cahda kumeelgaarka markii laga gudbo oo loo gudbo dastuur oo kumeelgaar ah sida hadda gudoomiyahan u sheegtay wasiirka u sheegay cahda kumeelgaarka dabcan kumeelgaaramaa lagu jiray laakiin dastuurka kumeelgaar wuxuu naga saaray kumeelgaarnimadii waxyaabaha ugu weyn laakiin isagana sida wasiirka sheegay afar sano mandatka ahaa in la dhammaystira anig guddiga ugu horeeyey dastuurka oo dibweegis dastuurka u xil ayaan ku jiray muddadaas baarlamaankii saqaalaad waxaa la diyaariyey saddex xulul mis options oo dowladnimada saddexdaas oo la dhammaystiray oo baarlamaankii eh, tobanaad loo marka baarlamaankii tobanaad waa daraasayeen eh, hal option bay ka qaateen ayadoo halkii option diyaar u yahay oo aan filayo mid kale idinkala tashtay eh, dowlad goboleedada oo aad hadda agaasimaha uu sheegayay shirarkii aad ka qayb gasheen oo guddigii dastuurkii hore wuxuu ahaa optionkii ugu dambeeyey oo baarlamaankii ee tobanaad ay diyaariyeen oo guddiga o c iyo guddiga kale oo dib-u-eegista guddiga madax bannaan i dowlad goboleedada i madashii ay lahaayeen marka ay diyaariyeen markii dowladdan hadda jirto ay dhalatay dabcan o cdii meeshay ku dhammaato waxaa loo baahday xubno badan xubno kale in la doorto labada aqal isku jira marka waxaa la doortay xubno oo isku dhaf ah shan kasoo jeedaan aqalka sare shanna kasoo jeedaan golaha shacabka iyo lix oo xubnood kale oo dowlad goboleeda ayseed ka imaanayaan horta taas waa lagu guulaystay waxaa kale lagu guulaystay guddigii madaxa hore u jiray oo maandatkiisa dhammaaday in dib loo yaqliilo isagana guddigii la sameeyo waxaan lagu guulaystay in sida cutubka ah, shan iyo tobanaad sheegayo assignment mase ma ahe ah, qorshahooleed looga baahnaa guddigii eh, in la diyaariyo qorshahooleedkiina waa la diyaariyey eh, waa u gudbinay guddigii madaxa bannaan waxaa loo gudbiyey afar eh, cutub cutubka koowaad iyo cutubka labaad kan saddexaad iyo kan faraad oo hadda ay ka shaqayn doonaan hadda waxaan markaa sugaynaa jawaabtii inay nagu soo celiyaan jawaabtaas markay nagu soo celiyaan kadib baa haddana wixii soo noqday consultation la gelin doonaa waxaa loo baahday marka si doodimiga ay u ballaawato in habraaca doodis dib uegista distoorka oo la sameeyo habraacaas oo la diyaariyey oo baarlamaankan intii la xirin waad aragteen doodo badan oo baarlamaanka ka dhacay laakiin lama ansaxinin waxaa la rabaa habraacas in la ansixiyo habraacas markii la ansixiyo kadib stageka koowaadoo loo gudbi doono in la qeybiyo cutubiyadii lasoo diyaariyey baarlamaankana ka doodaan isla markaasna dowlad goboleedadii wasaaradooda iyo dowlad goboleedadiina ayagana la wargeliyo ayadana doodii meesha ka bilaabato wixii laga helo oo meesha xog aruuris ah iyo stageki labaad loogu gudbaya oo doodii rasmiga baarlamaanka ay ka dhaci doonto kadib hordhaac taas marka laga gudbo codayntii ugu dambaysay oo lagu ansixinay dastuurka iyo labada aqal galayaan taas oo maaragtay twothird majority ay noqon doonto markii la abruuf garayo la ansixiyo dastuurka kadib waxaa loo baahnaan doona afti dadweyne marka broseska sidaasuu u diyaarsan yahay laakiin waxaa hadda hoogaho yaraaday hay-ooyinka caalamiga lala xiriirayay iyo qorshihii farabadnaa maadaama madaxweynaha uu ku adkaystay in dastuurku uu noqdo soomaali dastuur ay samaynayso oo gacanta soomaalida ku jiro oo ayaga ka shaqaynayso ayada ka shaqaynayso xoolo soomaaliyeedna lagu bixinayo kolley doodaas hadda waan sugahaynaa wixii ka imaan doono laakiin waa loo baahan yahay is-araggan oo kale iyo in isteedada eh, guddiga imaadaan oo la hadlaan aad iyo aad baa looga baahan yahay because maantaba wax badan baan eh, kala faa'iidaysan hayna marka runtii dastuurkan in la dhammaystiro waa maslaxada dalkan ku jirta wax badan buu soo jiitay ilaa ay dhahaan dadka qaar wuxuu noqday mashruuc oo hadda dood dad saar oo u aaminaana jiraan marka eh, dastuurka koley intaas ayaa idinka siinaya waana haddii asigaa udub dhexaad u ah nidaamka federaalka iyo awood sababta astaynta awoodiga ku jirta oo hadda oo laga hadlay waxaa ku jirta federaaleynta garsoorka ku jir waxaa ku jirta nidaamka maaliyeed iyo canshuur aruurintia ku jirta waxaa ku jirta nidaamka doorashooyinka oo dal ayaa ku jirta iyo haddii nidaamkii guud oo dowladeedo opshonadii hore aan u keenay oo baarlamaankii saqaalad ah ma waxaa la qaadanayaa dowlad barlamentarian ah sida hadda aan nahay waxaa la qaadanayaa dowlad oo presidential ah oo ayadana hadda eh, miska saaran oo la soo jeediyey siyaasiyiinta soo jeediyeen waxaa la qaadanaya qaabkan oo isku dhafka ahoo eh, hybrid ahana la qaadana marka opshonadan dhan waa opshona hadda eh, miska saaran oo baarlamaanka soomaaliyeed ay dood ka geli doonaan marka intaas briefing dastoorkii u senator xasan xuseen xaaji oo kamid ah guddiga loo diray madax banaan ee dhammaystirka dastuurka ee labada gole oo ka hadlayay marxaladaha dastuurka soo maray dhammaystirkiisa iyo haatan qorshayaasha u degsan iyo sida ay u dardargelinayaan markaa ina dhammaystira dastuurka iyo habraacyada uu sheegay markaa inay u dhammaystiran yihiin lana filayo markaa marka la furo kalfadhiga afraad ee baarlamaanka in la dardargeliyo dhammaystirka dastuurka dalka oo in muddo ah soo jiitamay dhinaca kalena hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ayaa markale waxay warbixin markaa ka sheegtay arrimaha ku aadan saameynta roobabka mihigaanka ay ku yeesheen qaybo badan oo kamida ah gobolada dalka khasaaraha nafeed iyo sidoo kale burburka wadooyinka buundooyinka iyo dad rayid ah oo kumanaan ah amaba milyan ka badan inay saameeyeen gudoomiyaha hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin oo deeq lacageed ka gudoomay shiinaha oo ugu deeqay dadka fatahada ay saameeyeen iyo roobabka ayaa sheegay in weli aanay ku filnayn hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka awoodeeduna aanay dhammeyn markaa in dhammaan wax laga qabto saameynta ka dhalatay roobabka elino ee ka da-ay qeybo badan oo ka mid a ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya welina ay u baahan yihiin taageerada beesha caalamka mahadcelinayaa safiirka walaalkay oo dhinaciga taagan oo eh, china waxaan mahadcelinayaa d g-ga wasaaradda arrimaha dibadda waxaan aada iyo aada runtii kaaga warbixinta aan ka hayno waxay tahay xaaladda runtii ugu adkeyday oon oon runtii wajahayno dadka runtii ku saamoobay waa hal milyan ilaa hal milyan laba boqol hal milyan afar boqol ay sii gaarayaan dadka ku barakacay waa toddoba boqol dabcan dhimasho ayaa jirto ilaa konton shan qofood gaarayso xaaladda na haysato waxay tahay gaaritaanka dadka iyo dadkii si loo soo badbaadi lahaa meelaha qaarkood oo xaniban dooman ayaan runtii u rarnay ilaa iyo siddeed iyo labaatan doomodo doomood ayaan kala geynay laakiin weli kuma filna waxaad og tahay inay beriijyadii naga dumeen oo magaalada baardheere mataqaanaa bridjka lasoo gudba uu dumay magaalada buurdhuba uu dumay marka culeys badan oo runtii aan anagu qaadi weyne aan heeso taasay runtii walaalahayna maanta nagu soo gurmadeen kaalin weyn ka qaadan kartaa dowladda jina runtii waa ku mahadsan tahay waa dowladdii ugu horeysay oo si rasmi ah runtii noola soo xiriirtay maantana lacag kaasha runtii halkaa noogu keentay si howlahaas wax looga qabto Eh, dabcan alaabo kalena soo wado oon ka rajaynayno inay eh, koley soo gaaraan eh, dabcan waxyaabaha kalentood oon ka sugayna waxaa ka mid a ah inay naga caawiyaan arrimaha buundooyinka dumay waxyaabaha kalentood oon runtii aada uga hadalna waxaa ka mid a ah in xaaladda hadda lagu jiro marka laga baxay si loo heli lahaa biyahan hadda marna na dilayo marna naga maqan meelihii biyo xireenadii iyo wixiis loogu samay lahaa marka kaalmaday hadda noo keenana aaday noo anfacaysaa kaalmada soo socoto aan dabcan ka sugaynana runtii aada iyo aadan uga mahadcelinayna runtii waxyaabaha aan runtii aan kala fadhiisanay horta dowladda jahinaha waa dowladaha dowladda labaad ee adduunka Eh, haddanaba u socota dowladdu koowaad inay noqoto marka waxyaabaha ay aada nooga caawin karta waxaa ka mid waxyaabahaas disaasaradaas iyay ku dhacaan runta waa ka xunnahay waa hadda uu sheegayay dhibkan kale iyagaa soo maraan marka inay naga caawiyaan oo webiyada ay naga caawiyaan oo biyo xiriinada ay naga caawiyaan oo bariijyada ay naga caawiyaan waxyaabaha runtii aad uga hadal lamaanta ay ka aheeday dabcan eh, safiirku wuxuu ula laabanaya wax kastoon anaga u gudbinahay dowladdiisii ayuu ula laabanayaa qorshaha waa noogu jirtaa dabcan dalkeena amni daraa ka jirto oo meel kastoo rabta inaad wax ka qabato nimankii inkaarta qabay oo shabaabkii iyo meel kasta dhibaato ku hayo laakiin waxaan rajeynaynaa meelaha amnigan inaan ka shaqayno meelaha kalantoodna kuley ciidamada xoogu shaqo ay wadaan ayaan ognahay mardhow way xoroobi doontaa oo aan laga shaqaynaya gudoomiyaha hay maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma maxmuud macalin ayuu ahaa oo ka hadlayay saameynta ka dhalatay roobabka miyaanka ay ka da-ay qeybo badan oo ka mid a ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya roobabka oo saameyn ku yeeshay dad iyo duunyaba waxay roobabka sababeen sida ay muujinayaan warbixinada hay-adaha qaramada midoobay inay saameeyeen dadka ka badan hal milyan oo ruux dad badanna ay ku barakaceen marka qaarkoodna ay ku goodansan yihiin deegaano ay saameeyeen fatahaada webiyada dalku ay sameeyeen dad badanna ay la daala dhacayaan xaalado nololeed oo ka dhashay saameynta roobabka elino weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenana waad kala socotaan dhegeysta No. weli barnaamij kulankada socotaan kenan aa naga dhegeysaneysaan saaxiibyaal markaan haddii dhagranaa maxkamad sare dalka nigeria waxa ay amartay in lasii da-ayo madaxii hore ee bangiga dhexe ee waddankaasi nigeria godwin emivile kaasi oo lagu soo eedeeyay fara la xiriira musuq maasuq iyo inuu markaa luunsaday hantidii dadweynaha emifile oo laga qaaday xilka guddoomiyaha bangiga dhexe ee dalka nigeria bishii juun ayaa kadib waxaa markaa xiray ciidamada amniga ee waddanka nigeria iyadoo markaa isagu uu iska diiday ama uu beeniyey inuu kulug lahaa faralka lagu soo eedeeyay la xiriira musuq maasuq iyo xiisdabamarinta waxa uu sheegay inuusan qeyb ka ahayn arrimaha waxaana markaa waxda cadaaladda ee maxkamadda sare ee waddankaasi nigeriyana ay sheegtay in ninkan haatan lasii deynayo dibna loo eegi doono baaritaanadiisa ku aadan waxyaabaha la xiriira inuu markaa galay falalkan musuq maasuqa ah uu ku lug leeyahay iyo in kale maxkamaddu master emifil oo labayo lix sano jir ah waxay weydiisatay inuu markaa keeno dukumentiyo iyo caddeymo muujinaya inuusan kiiskan gelin sidoo kalena warbixinno maaliyadeed laga rabo si uu u caddeeyo inuusan ku lug lahayn wax isdabamarin musuq maasuq islamarkaana maxkamaddu ay usii abruufgarayso inuusan wax dembiya lahayn master godwin emivile oo isagu ahaa madaxii bangiga dhexe ee waddanka nigeria kaasi oo bishii juun ee sanadkan laga joojiyey shaqadii guddoomiyaha bangiga dhexe sidoo kalena ciidamada amnigu muddo kadib ay xabsiga dhigeen waxaa la aaminsan yahay markaa in eh, ninkan weli eh, xeraalinta wadankaasi iyo hay-adaha garsoorku ay dabageli doonaan kiiskiisa walow ay soo fargelisay maxkamadda sare ee dalka ayna sheegtay weli inay wax ka dhiman yihiin qabiyo qoraalka iyo sidoo kale waxyaabaha ninka lagu soo eedeeyey ee musuq maasuqa lagana rabo xeraalinta iyo hay-adaha kale garsoorku inay soo dhammaystiraan eh, dhinaca kale waxaa leeyahay saacadii ugu dambeeyey ilaa xalay boqol ruux oo falastiiniyiin ayaa lagu dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay qeybo kamid mid ah haza gaar ahaana xirooyin qaxooti oo ay deganaayeen dad rayada oo falastiiniyiinah goobaha la weerarayo waxaa kamid ah qeybo kamid ah haza koonfurteeda iyo sidoo kale daanta galbeed magaalada ramaalah ah loo yaqaano iyo deegaano kale oo ay dad rayadoo falastiiniyiina degan yihiin xilli ay markaa isku afgarteen muddo afar maalina in la joojiyo dagaalka gargaar bini-aadnimo la gaarsiiyo dadka ku nool haza sidaas oo kalena la isdhaafsado ee xubno ay kala qabsadeen oo falastiiniyiin iyo sidoo kale kuwo kale oo yuhuudda ka tirsan dowladda qatar ayaa iyadu markaasi ka mida ah dowladaha aadka ugu horanaa in heshiis la gaaro si ugu yaraan maalmo loo hakiyo dagaalka walow ra-isul yuhuudda benyamin netanyahu uu sheegay in marnaba aynan joojin doonin waxa uu ugu magacdaray howlgalka ka dhanka ah argagixisada xamaas wuuna sheegay inay sii wadi doonaan balse eh, dhanka kale ay dhaqan geli doonaan heshiiska ay wada gaareen eh, dhinaca kale madaxa qaramada midoobay ee bariga dhexe waxa uu sheegay inuu soo dhoweynayo eh, marka la eego hanaanka ay ku wada heshiiyeen dhinacyada ay ku aadan in marka la isdhaafsado tiro maxaabiis ah oo qaar ka mid a ah falastiiniyiinta la sii daayo sidaasoo kale xamaas iyana ay sii daayaan xubno badan oo gaaraya ilaa konton ruux oo ka mid ah kuwa yuhuudda iyo qaar ka mid a ah ajaanibta ay gacanta ku dhigeen xamaas markii dagaalku uu bilowday toddobadii bishii oktoobar ee markaa bishiina dhaaftay ergeyga bariga dhexe u qaabilsan qaramada midoobay tor wensland wuxuu soo dhaweeyey heshiiska loo yaqaano tursdale ee dhinacyadu wada gaareen kaasi oo markaa uu sheegay inuu dhabaha u xaari doono in la gaaro waxbajoojin rasmi ah lana soo afjaro colaada waa qasab in la joojiyo dagaalka heshiiskan wuxuu hordhac u yahay in la fududeeyo siideynta dad badan oo aan xorriyaddooda haysan fursad ay u noqon doontaa waa in dhinacyadu isxakameeyaan joojiyaan cadaawadda si loo soo afjaro dagaalka dadka falastiin waxay u baahan yihiin gargaar deg deg ah ayuu hadalkiisa ku daray ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan bariga dhexe tor wensland kaas oo ka hadlay heshiiska ay wada gaareen ururka xamaas iyo sidoo kale yuhuudda heshiiskan waxaa waqti badan ku bixiyey dowladda qatar sidaasoo kale masar ayaa ku luglay sida la aaminsan yahay waxaana markaa jirta in eh, dhinacyadu ay doonayaan inay tiro maxaabiista kala badashaan oo kuwo falastiiniyiin lasii daayo sidaasoo kalena xamaas ay iyaduna sii dayso ciidamo iyo saraakiil yuhuuda oo ay qabatay bilowgii dagaalka waxaa la aaminsan yahay arrintan marka in ugu yaraan ay fursad u noqon doonto Eh, dad in muddo aanan eheladooda iyo qoysaskooda arkin oo maxaabiis ahaan loo haystay kuwaasi oo laga yaabo in la sii daayo arrintaa oo loo arko mid fursad u noqon doonta dad badan oo in muddo ah ay gacanta ku hayeen dhinacyada ururka xamaas iyo sidoo kale yahuudda laftirkooda oo dad badan oo falastiiniyiina oo rayada haya oo xabsiyadooduna ay barka ku jiraan marka la eego khasaaraha dagaalka ka dhashayna waxaa la leeyahay weli waa uu sii kordhayaa oo dadka ugu badan ee la dilay waa dad rayad oo falastiiniyiina ah. afariyo toban kun oo ruux in ka badan ayaa lagu dilay daanta galbeed iyo sidoo kale inta ugu badanna waxay ku dhinteen khaza dhanka koonfur iyo dhanka waqooyiba oo duqeymo ay ciidamada yuhuudda muddo ka badan dhowr iyo afartan maalmood ay ku garaacayaan welina ay haatan wadaan waxaa la leeyahay sidoo kale shan kun iyo lix boqol in ka badan waa caruur dadka ku dhintay duqeymaha ay yuhuuddu ka wadaan khaza waxaana arrintaa loo arkaa dembiye dagaal sida ay qireen hay-adaha qaramada midoobay Eh, marka la eego hay-adda xuquuqul insaanka iyo hay-adda human rights watch oo dhowr jeer sheegay in waxaa khaza ka socday lagu tilmaami doono inay yihiin eh, markaa dembiye dagaal eh, dhinaca kale ururka xisbullah afeen u hadlayna wuxuu sheegay inaysan qeyb ka ahayn heshiiska ay wada gaareen ururka xamaas iyo sidoo kale israel el ilaa kamid ah ururka xisbullah saraakiishooda ayaa u sheegay warbaahinta al jaziira in kooxda xisbullah ama ururka xisbullah aysan qeyb ka ahayn heshiiska ay markaa wada gaareen dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo israel heshiiska uu ku aadan maxaabiis dhaafsiga iyo in ugu yaraan maalmo la joojiya dagaalka waxay intaa ku dareen saraakiisha la hadashay aljaziira in xiisadda eh, marka la eego u dhexeysa israel iyo sidoo kale lubnaan ee dhinaca xisbullah ama tankhazaba aysan marnaba waxba ka gelin dhankooda mar welibana iyagu ay cadaawad kala dhexayso iyo dagaal soo jireena ah, ciidamada yahuudda ay sheegeen iyagu marnaba inaysan wax heshiisa la gelin ururka xisbullah waxa ay markaa dhowr jeer iyaga iyo ciidamada yahuuddu isdhaafsadeen gantaalo labada dhinac dhanka waqooyi iyo dhanka koonfur bay u kala rideen dhinacyadu oo dhanka xadka isku dhaafsadeen sidaas oo kalena waxaa la aaminsan yahay in ay ku dhinteen khilaafaadkaas iyo dagaalada dhexmaray xisbullah iyo yahuudda toddobaatan ka mida ah dagaalyahanada ururka xisbullah dhinaca kale iyana ciidamada israa'el toban ayaa laga dilay sida la aaminsan yahay tan iyo markii xiisadda ay dib u bilaabatay oo ay xisbullah kusoo biireen xiisadda u dhexeysa ee eh, markaa dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo sidoo kale ciidamada yuhuudda qaar ka mid ah hogaamiyaasha eh, caalamka ayaa iyana waxa ay markaa sheegeen siyaabo kala duwan uga farceliyeen heshiiska ay wada gaareen xamaas iyo sidoo kale yuhuudda qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in heshiiskan uu markaa muhiim u yahay in ugu yaraan fursad ay helaan dadka reer falastiin ee doonaya qaarkood inayba ka barakacaan goobaha israel duqeynayso iyo in gurmad caafimaad loo fidiyo dadka ku dayacan qeybo ka mid a ah wadooyinka magaalada gaza oo ay saameeyeen duqeymaha ay geysanayaan ciidamada yuhuudda dhanka kalena ra-iisul wasaaraha israel netanyahu waxaa leeyahay waa qasab in xukuumaddiisa eh, la geeyaa warqad sharciyana la geeyaa maxkamadda dambiyada caalamiga ah, ee eh, international criminal court i c c loo yaqaano maxkamadda uu sheegay in la doonayo in loo gudbiyo dukumenti sax oo ku aadan xasuuqa ciidamada yuhuuddu ay ka geysteen gaza tan iyo markii uu dagaalku bilowday madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan waxa uu yiri waa qasab netanyahu iyo xukuumaddiisa in lagu xisaabiyo sidoo kalena ay markaa warqad sharciya la geeyo maxkamadda dambiyada caalamiga oo ah ay ku qoran tahay xasuuqa ay geysteen xubnaha xukuumada uu hogaamiyo benyamin netanyahu in ka badan afariyo toban kun oo ruux oo rayada ay xasuuqeen welina waxay u biratumanayaan dilka iyo daadinta dhiiga dadka rayadka ah maaha taa la aqbali karo waa qasab in la geeyo warqad dukumenti oo sharci ah loona gudbiyo maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayuu warbaahinta u sheegay rajab dayib erdogan madaxweynaha waddankaasi turkiga oo si adag kaga hadlay dhibaatada ciidamada yuhuudda weli ay ka wadaan khaza iyo daanta galbeed dhulka ay xoogga kaga haystaan dadka reer falastiin ee shacabka mar weliba weeraradu waxay u muuqdaan kuwo ku talagal ah waa kuwo ka tagay qiyamkii iyo ixtiraamkii bini-aadanimada ujeeddada israa'el waa inay mar kale dhulballaarsi sameysato qabsato dhulka ay leeyihiin dadka reer falastiin ay horeyba u haysatay taa waxaynu u aragnaa dembi dagaal sidoo kale israel waxay geysatay dembiye ka dhana xuqulisaanka iyo bini-aadamnimada oo ay geysteen maamulka uu hogaamiye benyamin netanyahu ma jirto tallaabo la qaaday waa qasab in lagula xisaabtamo waxa ay geysteen xukuumadda benyamin netanyahu ayuu hadalkiisa raaciyey master ordogan madaxweynaha dalka turkiga ordogan oo sii hadlayna waxauu yidhi annagu ma dulqaadan karno mana aqbali karno waxa ay wadaan ciidamada yahuuddu ay ka wadaan dhulka ay xoogga ku qabsadeen xasuuq ay ku hayeen dadka reer falastiin burburinta guryaha dadka rayidka ah ee daanta galbeed iyo dhulbalaarsiga hor kale ay wadaan ayuu hadalkiisa raaciyey madaxweynaha wadanka turkiga rajab dayib erdogan oo si adag uga hadlayay arrimaha ku aadan in benyamin netanyahu weli uu ku doodayo xukuumaddiisu inay sii wadi doonto dagaalka ka dhanka ah dadka reer falastiin iyagoo ku gambanaya markaanay la dagaalamayaan dagaalyahanada ururka xamaasta beddelkeedana xasuuqaya dadka rayidka weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaal fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k kulmiye news network

ಬುರಾದಾನ್ ಸಿರಲ ಬಚಿಲು ಬಚಿಲು ಬುರಾದಾನ್ ಇಂತ ಸೋಲಾಸನ ಕಲಿಕೆ ಸತ್ತಿದ್ದದ ಕಲಿಕೆ ಸತ್ತಿದ್ದದ ಕಲಿಕೆ ಸತ್ತಿದ್ದದ

soo laabani doone hadaan Thank you. muqdisho ayaad maqlayseen waxaan ku luuqeynayaa fanaaniinta axmed nuur jaango iyo saraad cabdulle waxaa ahayd dhextaalka barnaamijka kulanka k n heese kale iyo warbixno kale ay noo socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystaan xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa diyaar la ah. mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo arbacaa taariikhdan waxay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha nofembar sanadkuna waa laba kun saddex iyo labaatan waa maalinta saddex boqol lix iyo labaatanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad laydmo sagaal iyo soddon cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo toddobadii madaxweynihii dowladii kumeel gaarka cabdulaahi yuusuf axmed ayaa xilka ra-iisul wasaaraha xukuumadda u magacaabay nuur xasan xuseen nuur cade kadib munaasabad lagu qabtay magaalada baydhabo maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sideedii hay-adda cunada adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo w f b ayaa shaacisay in dib ay u bilowday howlaha gargaarka soomaaliya oo in muddo ah hakad ku jiray kadib markii soomaaliya lagu dilay xubno ka mid ahaa shaqaalaheeda maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sagaalkii ciidamo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab ayaa la wareegay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose kadib markii ay iskaga baxeen ciidamadii ururka xisbul islaam maanta oo kale sanadkii labadii kun labaiyo tobankii waxaa heshiis xabad joojin ah wada gaaray dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin iyo xukuumadda israa'iil kadib dagaalo dhex maray labada dhinac maanta oo kale sanadii labadii kun saddex iyo tobankii in ka badan kow soddon ruux ayaa ku geeriyooday qarax xoogan oo ka dhacay waqooyi bari dalka ciraaq maanta oo kale sanadkii labadii kun sagaaliyo tobankii hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o ayaa sheegtay in shan kun oo ruux ay cudurka jadeecada ugu geeriyoodeen jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii hore labadii kun labaiyo labaatankii dhulgariir cabirkiisu yahay shan dhibic lix ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah jasiiradda jaafa ee dalka induneisiya iyadoo dhulgariirkaasi ay ku dhinteen in ka badan laba toddoba ruux waxaana ku dhaawacmay kun ruux guud ahaana waa iga intaa xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n wamaasan tahay faraaxmed xuseen oo la socodsiinaysa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay warbixinad kale barnamijka diyargran ruushka mar kale waxay beeniyeen arinta ay sheegeen mareykanka ee ku aadan in iiraan ay siisay hub xukuumadda moscow hubkaana ay qeyb ka yihiin gantaalada nuuca balastig loo yaqaana iyo sidoo kale diyaarada dronisa ukrain iyaduna waxay sheegtay in saacadii lasoo dhaafay diyaarada ay farsameysay iiraan ay kusoo rideen qeybo kamid ah goobaha lagu dagaalamayo ee wadanka ukrain ay ku sugan yihiin ciidamada ruushka qoraal ka soo baxay ciidamada cirka ee ukrain waxaa lagu sheegay inay soo rideen daroon badan oo nuuca aan duuriyaha lahayn ay lahayd xukuumadda waddankaasi iiraan ama ay farsameyso oo ay isticmaalayeen milatariga ruushka arrintaana waxa ay markaa keenaysaa in ay wax ka jiraan warbixinada mareykanku sirdoonkooda ay soo saareen la xiriira in iiraan ay hub siisay ruushka hubkaana looga dagaalamayo qeybo badan oo ka mid a ah koonfurta waddankaasi ukrein gaar ahaan gobolka odesa waxaa la aaminsan yahay in weeraro badan ay ku fuliyeen diyaaradaha nuoca kamikaasi la yaqaano ay farsameyso iiraan ruushkuna ay markaa isticmaaleen markaana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waane markana ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane markay quwadareeyaan ayay qaxar abuuraane ugus nolosha lagu soo qaqabay qaarna laga laaye khasaaruhu markuu gaarabay qaylo kiciyaane haddii aan shabaabkii qasayn qulubma yeereene degaanadana qiiqkama kacdeen aad u qaab darane dabka isu maqaateen dadaan qooni ka dhaxayne iyagaa isqabadsiin yaqiin qoysas wadayaalleh qabiilada intay isku diraan uma garqaadeene diintay khiyaaniyo si kale ugu qaraabtaane al-shabaab qandhiyo waa xanuun qoorta noo galaye waa duul ilaahay qarribay iyo qawaariij eh qur-aankiiyo waxay beeniyeen qowlkii nebigiiye qarni hore rasuulkaa ka digay sida qiraalkaurorta khawaariij macnaheedu ma dadkeed qalata war axmedo miyaanad maqal khawaarij miji waa qushkaay qadarin iyo qiimo male wanaag lagu qaata male ka qusta walaalayaal waxaa kaloo la yidhi khawaarij qabiil male haddaad qolo u moodeene mana lahan qaraabiyo dad dadyowqaasahoo xigee sodoh kama qajilayaan xigtana uma qalleeyaane qabqablaha u weyn iyo ilmaha qaladka loo meershay qursi kuma yabo hantulkood qaan hadduu galo war waxaa kaloo la yidhi shabab yaho wareersane warliida walle warliidina shabab yaho warliidina war waxaad ka tagtay waxaad qalad samaysteen waa laysku haystaa ummadaad warjaafteen waa laysku haystaa waa laysku haystaa wixii aad samayseen waa laysku haystaa war waxaad kaloo tagtay intaad qarax ku layseen waa laysku haystaa intaad qorta goyseen waa laysku haystaa waa laysku haystaa wixii aad samayse waa laysku haystaa war waxay qalad sameeyeen haday qaan ku tahay weyne khilaaf kama jiro maalin waa loo qabsanaya warees wareerinine qaata qalabka hubkiina u qaata oo qawaarij dhammaan qoorta wadagooya war kalemaanay war ma haysaane odayaashii khawaarijtu markay dadka laayaan shacabka la laayay ku diga jiray oo weliba maalmihii u dambeeyey weyn loo hadal hayey qayb ka mida ah ayaa isa soo dhiibay haye tugtu tawbo yeereena hayehe xaaji roog miyaa isa soo dhiibay hayaay war macalidheeraya kaba ku tukadaa isa soo dhiibay warbow malaha waa karataay war haba isa soo dhiibeene ma tawxiidka ma loo qabtay war nimanka odayaasha waxay sameeyeen wax la ilmaami kara maaha war kalemaanay weligiinba warka waadla waala jirteene anigu amiirra idiinma sheegine odayaal beeneedyada isa soo dhiibay waxaa lagu kala magacaabaa cali maqane iyo axmed cali gadaf waxayna dowladdu sheegtay inay ahaayeen odayaal aad ula shaqeeya al si weynna ugu dhow waxayna isku soo dhiibeen ciidamada jooga gobolka galgaduud war kalamaanay nin weynoo odayoo al-shabaab u dagaalan aqligiisa ka keenay imaankiisu yara war odayaasha maqanayaalkooya nahe maqanayaalkooya nahaye yeerena war oday baad ka hadlee cada weeye ibliisku aqligii iyo aqoontaba inqilaab ku sameeye taa ogeyn war kalamaanay ayagoo odayaala qolyaana aan arxamayn iyo adeegoo ummadaada argoof caqli maahan kolleya sidee loo aqbalaa aryaadaha xabad idinkoolistaali qaadha qalabka hubkiina u qaadha ee qawaarij dhammaan qoorta wadagooya war kalemaanay war mahaysaane madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo shir bay dhaba ka dhacay xildhibaanada federaalka ee laga soo doorta koonfur galbeed kula hadlaya wuxuu yidhi shabaab inaan fiirinana laga rabaa miyuu yidhi war shabaabku waa kala daran yahe kuwa deegaanadeedna ka soo jeedaa ugu doqonsan miyuu mar kale ku celiyey waraba hadlee lafta gareen goojacadda muxuu ka yidhi war madaxweyneba waxaan u noqday inaan xildhibaanada soo xulo adinka idin soo saaray iyo qofkaan rabo miyuu mar kale ku celiyey warbooma wuxuu yidhi eh. al-shabaab unug dhammaytiyabarki weelo warwarkii waa ku dhex waalateen madaxweyne lafta garan xildhibaanada wuxuu ku yidhi eh. shaqo aad u badana noo taalla dagaalka al-shabaab lawala jiro abaabulkiisa wejigiisa saddexaada kow nooa ayahe wejigi lamaadna shima u dhammaaday waxaa kaloo nala ka rabaahu yidhi dastuurka wax kabeddelkiisa iyo dhamay dhammaystirkiisa inaan qayb ka qaadanno waana inaad iska daysaan waxyaabaha kutirikuteenta oo laysla dhex dal iyo dad midna anfacayn war xildhibaan daahir amiin jeesow idaacadda kulmiye waraysi siiyana wuxuu yidhi kalfadhiga baarlamaanka ee bisha keeda furmaya ajandaha ugu horreeya waa wax ka beddelka dastuurka waana shaqo baarlamaanka u taalloo cidis hortaagi kartaa ma jirto wuxuuna xildhibaan joosow intaa sii raaciyey madaxweyne xasan shiikhoo marna la hadlay wuxuu yidhi wixii beesha caalamka xaggeeda ku xirraa waa soo dhammaynay annaga laba arrimood a dhinaceenna soo jirta waana xoraynta khawaariijta iyo wax kabeddelka dastuurka waar wallaweynaya ixtiraafka somalilan kalfadhigan ma looga hadli doonaa war hadda kalemaanay war ma haysaaniine buntland nabadgelya ka jidha janaal jimcaalo hadleen wuxuu yidhi nabadaannu qaadanay iyo in miiska la isugu yimaado la wada hadlo hadda buntland awalba waa ogeedon ayada xalisan jirtee waxaan dhihi lahaa nabaddu waa geed hadhweyn gabaad iyo guri dugsoon gargaar weeyaan ilaah naflaha gogol bay u tahay garadlaawaha khaldaba gadaal bay u nabsidaaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi doortaanba waa dagaal dawa maa loo helaa daadow doortaanba waa dagaal dawa maa loo helaa daadow war bashiirka dayda buntland antigaley war mahaayo deegaano laas aanood hoos kooyayan oo bugdharkeen iyoonay meegaag lishal eraw dagaalkii hiraabti madilahkaayi ka bilaawdo ilaa hadda bugbagdiisa weeroo hayte hadagasaaro lamada dhina eba jira somalilan iyoonay s s war dagaal khawaariija mudane dadka soomaaliyeed oo meelaha kale isku dilaya waxaan odhan lahaa adduunyada wax qaaliya naftaa qiimo ugu weyne qof qofkii dilaa lala masliyey qoom inuu rogaye idinkuna islaam qaalisaad qalad u leysaane abaaraha isku maqoonsadaan qoysas wada yaale marka qaadirooba horiyey kibir ka qaadaane cir markuu qayoodaba horaa dhiigku ka qubtaaye hadba laba qabiil bay xabadi ka dhex dhan markuu qaboobaba dhanbaa qaax ka baxayaaye cadow aan qarsoonayn daduu wada qisaasaayo oo qabyaalad isku sii dilaa wax qaab darane dhulku waydin qaadaa haddaad igu qancaysaane haddaad qoor iyo xeraleedihiin qayrku wada jooga qoor iyo xelale aadin qayrkuwada jooga ow yiri anna waxaan dhihi lahay qaadha qalabka hubkiina u qaadha oo qawaarij dhammaan qoorta wada gooyadubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida xubintii kalmana ad maqlayseen gudahaan barnaamijkii kulanka ood kala socoteen knn gabagabada barnamijka waxaan kaga tegay heesu ku fanaanka cumar dhowle heystii baydhabo ma intaa barnaamijkan lamid ku kulmi doono nabadgelyo aaaa dhulka kale u badan baydaga magaa hadalka qaata miyaad eeledan dhaaftaa dhulka kale u badan bay dabaamagaan hadalka qaata miyaad مكان ayo kama hayaate rihadalka baada miyaad beligtan dhaafta dhulka kale u badan baydaba magaal